iyo badin waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa arbaco weyaan taariikhduna waxaay ku beegan tahay saddexylabaatanka agoosto sanadku waa labada kun saddexylabaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa wararka ugu waaweyn ee suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta chelsea oo weli suuqa kaliibsiga ku jirta toddobaadkan xaaladda chelsea iyadoo hal bilyan lacag ah ay ku qarash gareen laakiin sidaa ay tahayna weli xaaladda chelsea ma wanaagsan laakiin ciyaartooyda lafia iso fernandes iyo weliba kasedo saddexdaasi ciyaartooy haddii toddobaadkana wada ciyaarsiiyo xaaladdu sidee noqon doontaa oo sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool weli suwarka liibsiga ay ku jirtaa iyadoona ay baadigoobayaan ciyaaryahan qaadaxa sidoo kale man united warfan soo baxaya waxaa la soo warinaya in ciyaaryahanka mount uu markaa uu dhaawac soo gaaray kulmada soo socdan oo san ciyaari doonin sidoo kale waxaynu eegi doonaa ciyaaryahanka duku maanta ayuu tijaabada caafimaad ku mari doonaa ma united waa koox kubadda cagta man city sidoo kale waxaynu eegi doonaa beb guardiola ayaa seegaya labada kulan soo socda iyadoona markaa beb la sheegay in eh, wadanka sbein uu qalayna ku mari doono qodobadaasi qodobo kale aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaata barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho yahay haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha door idaacada kulmiye magaalada muqdisho tobabaraha kooxda kubadda cagta man city beb gordiola ayaa lasoo warinaya inuu seegayo labada kulan soo socda haddaba beb ayaa loo diray ee qalin deg deg ah kadib xanuun daran oo dhabarka ah ee soo gaaray waxaana laleeyahay waxauu maqnaan doonaa kulmada soo socda konton laba sana jirkan ayaa shalay magaalada barcelona ku galay qaliin Eh, ama loo sameeyeyba waxaana leeyahay eh, ninka labo kulan soo socda ma eh, kulmada soo socda mancity ay ciyaari doonto waa maqnaan doona gordoolah ayaa in muddo ah ee la dhibaatoonayay xanuun dhabarka ah waxaana uu iska celin waayey inuu markaa qalin maro waxaana ugu dambeyntii laleeyahay waxaa qaliin ku galay wadanka spain gaar ahaan magaalada barcelona haddaba waxaa lasoo warinayaa in kulamada maqnaan doono ay noqon doonto kulanka todobaadka soo socda sheffield united iyo weliba kulanka fulham markaa taa oo ka in beb gordol asigana uu maqnaan doono dhanka kaleetana haddiinu eegnana wararka kooxda kubada cagta mancity kooxda kubadda cagta mancity waxay doonayaan maanta tijaabada caafimaadka inay marsiiyaan ciyaaryahaanka duku la yiraahdo waxaana lasoo warinayaa in duku ugu uu ku beeri doono kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity mancity waxay doonayaan booska ciyaaryahaanka riyad mahres oo ka tegay waxaana lasoo warinayaa in ugu dambeetii duuku ay heleen waxaana lasoo warinayaa in dhowaanba uu soo gaari doono magaalada manchester si tijaabada caafimaadka ee loo dhammaystiro dhanka kaleetana ma united hadaynu eegnana mason mount ayaa dhaawac soo gaaray intii loo guda jiray guuldaradii laba gooli waxba oo ay ka gaartay sport toddobaadkan gudihiisa maunited ayaa eh, soo saartay bayaan rasmi ah iyada oo ay ku dhawaaqday in afaraaaasano jirkan uu seegi doono kulanka nataha forest ee sabtida soo aadan haddaba dhaawaca soo gaaray ayaa sababo noqon doonta in moontu garoomada ka maqnaado ilaa iyo fasaxa xulalka ee bisha dambe sida warbaahinta lagu yidhi tani waxa ay la micno tahay in erigtan haag uu filan karayo in moonta uu kusoo laabto shaxda kulanka ee arsenal laakiin waxaa leeyahy xataa kulankaasi shaki yaa gelinaya moont ayaana kooxda ma united kaga soo biray kooxda chelsea suuqa xagaagan iyaga oo kooxda chelsea markaa ay siiyeen lacag lixdan milyan marka mount waxaa leeyahay xaaladiisii ma sahlana kulmada soo socdana waa leeyahay ugu dambeetii kulmada soo socdo ma ciyaari doono ama labada kun saadan dhanka kale tan haddii nu xiriirka kubada cagta f ga ah ayaa ka jawaabay racfaankii ay liverpool ay ka gudbisay xidiga qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta liverpool meg alister f ga ayaa ogolaaday racfaankii liverpool ay ka gudbisay xidiga qadka dhexe ee kooxda oo markaa ah, ninka yrado meg alister ugudambeyti liverpool racfaanka ay ka gudbisay kaarkii caasaanka ah. xidigan ayaana diyaar waa kulanka soo socday newcastle michaelster ayaa loo taagay kaarka cas tooska ah kulankii liverpool ay ka badisay kooxda kubadda cagta banimouth kulankii ka tirsanaa horyaalka brmeliga oo wareega labaada haddaba michaelster ayaa haatan diyaar u noqon doona kulanka liverpool ay ciyaari doonto todobaadka soo socda iyadoona newcastle united iyo liverpool ay wada ciyaari doontaa oo ka dhigan in liverpool markaa ay heli doonto ciyaaryahankan aadkuu khatarta badan haddii aynu eegnana eh, halyeyga reer brazil ronaldo nazario ayaa ka jawaabay su-aal muddooyinkii ugu dambeeyay la weydiinayay ka oo ah in markaa eh, linal messi weliba christian ronaldo oo isagu waxa weeyaan mar weliba waa la weydiiyaa oo ciyaaryahaan ka wanaagsan haddaba iyadoo eh, aynu ognahay in linal messi uu yahay xidiga sanadkan loo sacdaalinayo ayaa waxaa laleeyahay abaalmarinta baalandoro in markaa dabcan ronaldino weli uu aaminsan yahay in lionel mesy uu markaa aada u khatar badan yahay sidoo kale labaduba ay yihiin ciyaaryahaan aad iyo aad wanaagsan iyadoona haddiinu eegnana xalay kooxda kubadda cagta al nasar ayaa guul gaartay taa oo ka dhigneyd in kooxda kubadda cagta al nasar xalay isreereebka koobka arab champions leaga ay kasoo gudbeen iyadoona xalay eh, ciyaartooyda muhiimka ah sida christian ronaldo sadio maney kulanka ay ciyaarayeen kooxda kubadda cagta al nasar ayaa weli suuqa kaliibsiga ku jirta waxayna dhowaan ay doonayaan inay soo bandhigaan ciyaaryahanka lahado emreke laborte haddaba kooxda cagta masida waxa ay shaaca ka qaaday in ay gebi ahaanba iska fasaxayaan ciyaaryahanka difaaca dhexe emrek laborte iyadoona kooxda kubadda cagta alnasar ay tahay kooxda keliya dooneysa ciyaaryahaankan iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta alnasar xidigo waaweyn inay soo qaateen sida christiano ronaldo ciyaaryahanka talisco cdu maney sidoo kale borsofic ay soo qaateen Eh, haddana waxaa jira ciyaaryahaan kaleeto oo ay markaa bortukiisa ay gacanta ku dhigi karayaan toddobaadkan gudihiisa haddaba alnasar xalay waxay ka badiyeen kooxda kubadda cagta shabaab iyadoona ay afar gooli labo ay ku garaaceen koobka champions leaga ee qualificationka finaalkiisiina alnasar ay u gudubtay eh, inkastoo kulanka uu ahaa kulan markaa xiiso badan oo ay kooxda kubadda cagta alnasar qeybta hore ciyaarta goolal markaa lagu lahaa laakiin sidaas ay tahna kambaagay ay sameeyeen oo marka horeba eh, waxa weeyaan ciyaaryahanka telesco ayaa goolkuwaad bilaabay kadib waxaa bariijiyey ciyaaryahanka yaxya layiraahdo oo u ciyaaraya koox cagta shabaab kadib laba gool kadib waxa weeyaan saddex gool ayay keeneen oo ciyaartooyda kooxda kubadda cagta eh, lagu magacaabo alnasar xalay ronaldo gool muusan dhalin laakiin borsovich ayuu goolkaasi ka caawiyey sagaashan daqiiqo oo ciyaarta gabagabada markay aheydba oo ronaldo xalay caawinayuu sameeyey iyadoona cristiano ronaldo markaasi uu doonayo sanadkan in mar kaleeto uu meel fiican gaarsiiyo kooxda kubadda cagta alnasar waaya dhegeystayaal markan waxaanu eegeynaa falaqeynta ku saabsan toddobaadkan gudihiisii haddaba haddii aynu ka hormarno kooxda kubadda cagta jelsia waxa weeyaan jelsi sanadkan iyadoo aynu ognahay hal bilyan ay qarash gareeyeen laakiin sidaas ay tahan toddobaadkan guuldarraxanu badan ay kulmeen sidoo kaleeto xaaladaha arsenal iyo mancity oo sanadkan kuwada dagaalamaya horyaalka bermeliga ayaynu eegeynaa oo sanadkan waxa weeyaan xaaladda munited weli suuqa kalibsiga united u baahan yihiin oo qad maadaama moonta uu dhaawacmay waxaa leeyahay laba ciyaaryahan ay doonayaan inay markaasi ay soo qaataan liverpool sidoo kaleeto suuqa galibsi ku jiraan macity duugo ayay soo bandhigi doona marka xaalad jelseaynu ka hormaraynaa cabdulaahi maxamed hilowl subarka ayaa ila falaqeyna bal cabdulahi marka hore isu dhow adaa mahadsantahay eh, cabdirashiido eh, waxaan ognahay in eh, kooxda jalsiya suuqan ay gelisay lacago aad u fara badan iyadoo xidiga badan ay la soo wareegeen waxaan ugu dambeeyey xidiga muusiska sed sidoo kale roma lavia Mm. marka chelsea eh, xaaladeeda ciyaartooy badana ka tagtay oo naadiga eh, qaarkood ay iibiyeen ay ka iibiyeen weyn matiga conferences oo kale manchester city ay ka iibiyeen fiican oo ahaa monty oo kale eh, kooxda manchester united ayay ka sidoo kale xidiga badana kooxda faaruqay oo qaalidu kulabali uu ka yahay marka chelsea xaaladeeda marka isla qabsi la jirto marka ciyaartooyda maahan kuwa isla qabsada ciyaartooyda waxaad moodaa kuwa eh, inta ugu badan suuqa eh, laga keenay iyo sidoo kale kuwa hore u joogay inay badnaayeen kuwa suuqa laga keeno ciyaartooy lasoo gada ee badiyiin marka isla qabsi la-aana jirto tiimka marka islama qabsanin marka waxaad moodaa in halkaas ay ka jirto eh, tiimamka kii cusbaa iyo kuwii hore u joogay inaysan weli isfahmin marka macalinka aad moodaa xoogaa inuusan u diyaar garoobin kulamada maadaama barasiisonka laga rabo kale hal shaxoo toosan inuu samaysto si brime leaga ee kulmada ugu horeeya horyaalka brime leaga ugu soo shirta sidaan ognahay macalimiinta beb guardiola iyo michael artet oo kale kulmada baashaalka ay dheelayaan oo kale ay soo barweystaan xidigaha ay kaga qaybgalayaan horyaalka brime leaga ko iyo tobanka xidig markaas suuragalka noqon karta in lagu bilaabi karo horyaalka haddii ay wanaagsanaadaanna ay sii dheeli karaan haddii xoogaha xidig oo ku xumaado kale xidig kale boosgiisa lagu bedeli karo marka waxaad moodaa jalsa isla qabsi la-aanaa jirto ciyaartooyda weli islama qabsanin eh, meesha waxaa kaaga cad marka in xoogaa sistamka macalinka eh, weli aynan isfahmin eh, tiimka dhexdiisa waxaad moodaa in falsafadii hore macalimiintii hore inuu ku ciyaarayo bujitino taas oo ah saddex gadaali sidoo kale laba oo iyadana sidoo kale difaaca ciyaarayo kol shan inuu gadaal ku ciyaarayo marka shanta gadaal uu ku ciyaarayo waxaad moodaa in xoogaa kalsooni badan aynan ka mudan marka waxaa laleeyahay haddii eh, eh, bujitino kale kalsooni uu ku ciyaar ayaa laleeyahay eh, waxaa muuqan karta oo afarta difaac oo rasmiga uu ku ciyaaro hmm. oo dhexdiisana saddex ka dhigo horena saddex ka dhigo waxaa dhici karta in chelsea caqabad ay noqon karto waxaan ognahay rashka kulanka koowaad ee premier leaga si wanaagsan u ciyaareen kooxda liverpool chelsea ka fiicneed waxaan ognahay in weerar ahaan chelsea xoogaa khatar badneed bada badan ay sigayeen walow gool laga diiday ee eh, kooxda kubadda cagtay jalsiya laakiin waxaad moodaa kulankaas inay si wanaagsan u ciyaareen macalinka waxba kama baran kulankaas eh, waxaa la rabay kulankaasi eh, ciyaartooyda aa ku ciyaarto kale inaad wax ka barato oo aisiraado ciyaartooydii u qalantay barmavermsoonkaas oo kale inaad mar walba la imaado marka waxaad moodaa wuxuu marba ciyaaryahan baroobe marka taasna waxoogaa macalinka uu ku dhumayaa marba hadii ciyaaryahan oo baroobe meesha horyaalka bermer leaga waaye ma ahan ciyaaryahan ma la barowey kar marka ciyaartooyga waa inaad marka hore adiga aad soo qiimaystaa oo ciyaaryahan kiilaan kuu qalmi aan u qalmin inaad ah, si ogaata macalinka laga reebo marka marka waxaad moodaa in weeryahanna way soo gateen oo aad u fiican oo nicolas jackson la yidhaahdo aad u fiican yahay walow eh, weeryahankaas ayna siisan jirin wax kubadda gaarsiiyo weeryahanka waxaa loo baahan yahay in kubadda la gaarsiiyo oo kubadda garbaha raga ka imaana waxaa la rabaa kubadaha inay gaarsiiyaan jalsi garbaha ugu ciyaaraya michael mudrib oo lena bahaysan sidoo kale starlin oo marna la ersinay marna la fadhiisanay mandaweka joogo sidoo kale aanan badanaa lagu soo bilaabin marka waxaad moodaa in xooga dhankaas isla qabsila-aan ay ka jirto dhankaas tareega benjelwal oo isku ciyaarayo lambarkaas u dishaa halka sidoo kale lambarka sataha uu isku ciyaarayo xidigan molo costo inkastoo uu ka dhaacmay resi james oo ahaa difaac aad u wanaagsan markao marka chelsea dhanka dhalinta laga haystaa oo marka ma haysato weeryahan garansiyo oo macnaha kubadaas dhali kara haddii weeryahankan haatan ay soo gatin dhaqaaq fiican uu leeyahay hmm. haddii garbahan ay kubada ay gaarsiiyaan dhaliskan halkaas uu ka bilowda oo garbaana kubada ay dhaliyaan jelse xaaladeeda way wanaagsananaysaa waayahay haddaynu egno kooxda kubadda cagta jelsia labadii toddobaad ugu dambeysay ciyaartay waxaa leeyahay dhanka baasaska waxay ahaayeen kooxaha dabcan baasaskii u badnaa sameeyay tusaalahaan kale kulanka liverpool oo kale haddaynu egno liverpool waxa weeyaan chelsea markay wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta chelsea waxay dhammaystirtay lix waa shan boqol sagaashan halka ay caadi toddobaas ay sameeyeen lix kulankii kalena ee westeham ay wada ciyaarayeen toddobaadkan gudihiisana saalaaan oo kale chelsea waxa ay total baaska toddoba boqol gaarsiisay marka chelsea baasaska sidaan oo kaleeto maluu ka siin jontin waxaad moodaa in baasaska markaan uu saxayo Eh, marka hadii aanu eegno weli eh, moses kasedo daqiiqle ayaa la keenay toddobaadkan gudihiisii markii la eego weli inzo fernandes iyo moses kasedo iyo laafiya saddexdaasi maysan wada ciyaarin ciyaartooyda saddexda ah oo magacyadoo loo soo gaabiyo lfc f c oo markaa eh, laafiya moses kasedo iyo ninka la yidhaahdo inzo fernandes saddexdaasi qadka dhexe haddii ay wada ciyaaraan maxaa laga filan karaya chelsea markaa aada mahadsantahay rashkow sidaad ka dhawaajisa waa sax labada kuln ugu dambeeye dalsiga kubadayasada aaday ugu wacneed runtii waxaad moodaa in macalin bujitino markii uu joogay tottenham uu aad ugu wacnaa badahan iskuridhiibka sidoo kale kooxda in ay macnaha weerarka ay ka qayb qaadato difaacyadana in ay dhaqaaq sameeyaan qadka dhexe sidoo kale hore inay u dhaqaaqaan waa macalin aad ugu wanaagsan runtii oo tottenham aan ognahay aad u soo dhisay koob uuna kula guuleysan laakiin kooxda beeskeeda aad u dhisay chelsena hadda waxaad moodaa in beeskeeda u dhisayo macalin bujitino oo ka dhisaya dhanka kubadaha iskulidhiibka aaday ugu fiicnaayeen kulankii liverpool sidoo kale kulankii laga adkaaday westham si wanaagsan u ciyaareen walow kulankaas guuldaro ay qaateen kooxda jalasiya laakiin baasaska isku dhiibkooda aada u wacnaa waxaad moodaa in kulankii ugu dambeeyay xataa ciyaartooyda garbaha ee aada usoo ficnaanayeen sida raxiim stalin oo kale in hmm. weerarka uu ka qayb qaadanayo uu kubado badan uu samaynayo marka aan usoo gudbo isla qabsiga saddexdan xidig inson fernandes iyo sidoo kale xidiga la yiraahdo romlavio iyo moses kasedo haddii xidigahan ay isfahmaan oo qadka dhexe saddexdan xidig ay si wanaagsan u wada ciyaaraan chelsia way ka khatar badnaa doontaa ayaa laleeyahay chelsidii hore aan ognay sanadkii hore ee ku dhamaysanaysa boos kow iyo tobnaad ka xaggee marka chelsea haddii xidigahan isla qabsadaan waxaa fududaan doona in xidigaha weerarkana isfahmi karaan sidoo kale dhanka difaacoodana uu adkaa karo maadaama saddex xidig laba xidigoo burburiya ay ka horeeyaan difaacyada eh, markaas macalinka eh, waxaa suuragal noqon karta xataa mm. inuu ku ciyaari karo eh, afartiisa daafac maadaama kalsooni badan uu ku qabi karo roma lavia sidoo kale muuse kasedo uu ka horeeyo inzo fernandes oo aan ognahay inuu ku wacan yahay booska lambarka tobanaad markii la geeyo in kubado badan uu dhiili karo eh, goolana uu dhali karo eh, sidaan ognaa marka uu ciyaaray kooxda benfica sidoo kale xolka qaranka ee eh, argentina marka waa chelsea haddii ay isfahmaan sidaas xidig mm. chelsea khatar badan ayaa lagala kulmi karaa horyaalka premier leaga laakiin haddii isfahmi waayaan chelsea aan naqaana ayaa meesha lagu arki karaa ayaa leeyahay haddii saddexdaas xidig isla qabsadaan xaalka wuu adkaan doonaa oo kooxaha premier leaga Eh, waxay ka mid noqon doontaa chelsea kooxaha loo soo adaalin karo ku guuleysiga horyaalka maadaama iyaga aynan ciyaaraynin tartan yurub waxaa u fududaan doonta in xilli ciyaareedkan ay eh, bareshar badan ay saaraan horyaalka brimier leaga oo maadaama hal koob oo yurub aynan qeyb ka ahayn oo keliya ay fiirsanayaan horyaalkaas brimier leaga sidoo kale f a cab iyo d cabka oo laga ciyaaro gudaha england eh, premier league marka waxaa laleeyahay chelsea haddii saddexdaas xiday isla qabsadaan way adkaan doontaa oo cid celisa waa la wey doonaa alaleeyahay sida haatanba qabiilada badan isku raacayaan haddii saddexdan xidig dhexda lasoo soo geliyo oo isla qabsadaan oo macalinka uu saddexdan xidig in isla qabsadaan uu ku dadaalo way adkaa doontaa in eh, jalsiga eh, qaybta hore ay ka adkaa doonto haddii macalinkana eh, waxaa laleeyahay sidoo kale haddii difaacyadiisa axel disasi sidoo kale waxaa laleeyahay iyo daayarka jalsi akademiyadoodu ka baxay waxaalaleeyahay waa maadaama ay yihiin laba difaacoo da'yara oo aad u fududaa leeyahay haddii labadaas difaac isla ciyaarsiiyo waxaa fududaa doonto in jalsiga eh, difaacooda uu noqdo kuwo aad u fudud tiago silva aan ognaha u ciyaara difaaca kooxda kubadda cad jalsiya waa mm. waa soddon iyo toddoba meelkaasoo jira marka haddii eh, helaan garbo orod badan haddii helaan oo axlatiisaxladteeda wata ile marka inkastoo qabiil uu yahay laakiin labadan difaac ayay eh, saadaalinaya qabiilada kala duwan ee falaqeeya ee eh, dhanka futbolka labadan labadana difaacda isla ciyaaraan sidoo kale maqnaashaha jameson uu buuxinka oo buuxi kara ayaa leeyahay xidiga la yidhaahdo eh, molo costo oo ay kasoo gateen olymbic lyon sidoo kale waxaa laleeyahay jalwel hadduu booskiisa ka ciyaara chelsea way dhammaystiran tahay oo roma lavia iyo muusica seday sidoo kale inzo fernandes horan ay ciyaaraan stalin iyo nuno mondowe eh, haddii uu garbaha ciyaarsiiyo ama michael mudrib stalin iyo nicola jackson hmm. chelsea cabdulaahi waxaynuu gudbaynaa kooxda kubadda cagta ma united waxaa weyaan ma united iyaguna waxaa waa koox kaleeto oo xilli ciyaareedkan aad iyo aad eh, waqti xun ku bilaabatay markaynu eegno kooxda kubadda cagta ma united labadii kun ugu dambeysay ciyaaraya marwolfis ayay la ciyaareen kubadooda ma wanaagsaneen oo kubad aad iyo aad u xun ay bandhigeen kulankii horena eh, oo toddobaadkan gudihiisi waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta spors waxay booqday garoonka sport stadium eh, ninka la yidhaahdo bostacoglu oo ah tobabaraha koxda kubada cagta sportsna waxa weyaan waxauu noqday in eh, dabcan garoonkiisii uu ku garaaco koxda kubada cagta man united tan iyo markii la asaasay garoonkan sports stadium ma united sanadkan waxa weyaan bal xaaladeeda ka waran toddobaadkan gudihiisii ciyaartoodii waaweynaa sida bruno eh, fernandes casamiro iyo mont waxaa ka qabsaday qadka dhexe ninka layrado benzuma iyo weliba ciyaaryaanka layrado bebesar bal ka waran eh, ma united iyadana waaya aadam astarashow kooxda kubadda cagta manchester united isbuucan guuldaray kala kulantay kooxda kubadda cagta sbaris aan ognahay in uu faarujiyey weeryahankooda ugu weynaa suber harry kane kaas oo ahaa weeryahanka looga cabsi badan yahay horyaalka bremier leaga waana uu ka tegay kooxdiisa wuxuuna ku biiray kooxda bayer murig marka manchester waxaa lis bayer ayuu ka aaday weeryaankii eweynaa ee suber harry kane united way ka faa'iidaysan kartaa booskaasi maadaama kane uu khatar ku ahaa kooxaha waaweyn sidoo kale kooxaha uu ka hor imaanaya horyaalka bremier leaga laakiin waxaan aragnay in sbaris weli ay tahay sbarista la yaqaanay oo xidigo badanay soo gateen oo james madison hmm. xidigo badanay suuqa keeneen marka eh, sbaris way xooganeed dabcan united eh, markaan usoo laabano eh, waxaa laisdhahayay in kulankaas ay ka adkaan karto kooxda kubadda cagta sbaris laakiin maysan dhicin iyagiyaa looga adkaada laba gooli waxba qadka dhex waxaa ka qabsaday bebezari sidoo kale xadiga la yidhaahdo yeves bizuma kaas oo ay kasoo gateen kooxda brighton ciyaareed ka hor marka eh, dhaxdii kooxda kubadda cagta manchester united bruno fernandes iyo sidoo kale casemir ay ka ciyaarayaan iyo ericson hmm. iyo mason monte waxaa la wareegay bezoma sidoo kale bebezar oo sida ay doonaan ay ka yeeshaan ayaa leeyahay dadka dhexe kooxda kubadda cagta ee manchester united hmm. marka united eh, waxaa keliya hadda ay haatan ila soo wareegen wuxuu ahaa xidig layidhahdo mason monte ee suuqa kala iibsiga ay kasoo qaateen eh, kooxdan manchester united nimanka iska leh ama eh, milkiilayaasha iska leh eh, reer eh, u dhashay u s u dhashay badanaa kooxdan qarash badan ma geliyaan marka waxaa leeyahay marka kooxdan qarash badan lama gelin milkiilayaasha kooxda iska leh weli ilaa haatan xidiga ee ku wacnaa kooxda kubadda cagta manchester hmm. weli ma aysan usoo qaadin waxa ay keliya laga doonaya ahayd in harikeen kale in kooxdan u qaado maadaama ay weeryahan weyn uu yahay fahansan horyaalka brimier leaga in kooxda kubadda cagta manchester united oo kale in ay soo qaadaso oo milkiilayaasha ay ku dadaalaan in boqolka milyan ee kooxda isbaaris ay dalban karsa in la siiyo ee kooxdana lagu soo biiro laakiin maysan dhicin daayar ay soo gateen eh, rasmo hojland kaasoo dhaawacan marka eh, waxaad moodaa in weeriyaankaasi daayar waaye eh, runtii aada u wanaagsan yahay zareedu ciyaarayay inkastoo aanan eh, uunasan ahayn weeryahanada mm. hadanba laga filin karo goolasha eh, goolal badan laga filin karo eh, xilli ciyaareedkii hore xataa waxaa laleeyahay sagaal gool oo dhaliyey marka weeryahan weyn waa inay soo qaadatay ay aheed kooxda manchester united ashford oo kale garbaha u jooga jaydan sanjo badiga badanay haystaan antony marka garbahooda aaday waacan yihiin garnaajo marka waxaa laleeyahay marka manchester ciladeeda weeryahan la-aan weye booskaas weeryahan fiican meesto mideeda kale mesa moonti ay soo qaateen weli wuu la qabsan layahay mm. kooxdii wuu ku fashilmay eh, dhaqdhaqaaq fiican wuu sameyn layahay marka manchester united ciladeeda iyadana dhankaas weerarka laga haystaa isku xir badanna ma jiro eh, waxaad moodaa in eh, garbaha garabka midigoo kale in wambisaakoo kale ay haystaan aada u wacan yihiin lisandar iyo rafael farena kole difaacyadooda show aada u fiican yihiin marka marka eh, manchester eh, caqabadeeda waxaa leeyahay eh, dhanka dhalinta ayagana sidoo kale aaday ugu liitaan maadaama kulanka koowaad hal gool ay kaga adkaadeen oo dirqi ahaa kooxda kubadda cagta wolfs iyo gurigooda ku ciyaaraya bandhig wanaagsanna ayna sameyn kulankaas ay liiteen oo iyagii dhaxdii laga qabsay si lamida kulankii sbars mhm. waxaad moodaa matias gonoha in uu dhexdii kala wareegay kooxda manchester united oo sidoo doono isaga maraya eh, qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee manchester united eh, waxay iska direen xidigii vareed ahaa oo kaas qadka dhexe eh, ka ciyaar jiray xidig fiican oo ahaa runtii vanalbajiga ka gadeen marka booskii xidigaas ay direen xataa manchester united ma jirto xidig ay marka manchester united xilli ciyaareedkii hore xaba ma dhaanto oo xilli ciyaareedkii hore la tahay oo weli isbedel badan ma muuqdo kooxdan qarash badan lama gelin digihii macalinka uu dalbada looma keenin eh, dhibaatada jirta ayaa ah in kooxda manchester united waxa ay dalbata aynan helaynin oo macnaha aynan usoo iibinayn eh, malkiilayaashan iskale kooxdan oo sida ay doonaan bay kooxda ay ka yeelanayaan iyaga keliya waxay fiirsadaan dhaqaalahooda oo kooxdan muhiim uma ahan ama dan kama lahan in ay suuqa lacago badan ay kasoo qarash garayaan marka manchester united caqabadaasa ay haysto marka eh, macalinkana aada u wacan yahay runtii laakiin isla qabsi la-aan xidigaha iyo sidoo kale dhanka weerarka oo ayna jirin xidiga eh, aada loogu tusha garo kooxda kubadda cagta manchester united meeshasaa laga haystaa ee rashka waayahay waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho liverpool sanadkan iyaguna waa waa koox inabaan caadiyan inkastoo waxa weyaan liverpool weli qadaxay u baahan tahay eh, laakiin ay keensadeen ciyaartooy ama ciyaaryahanka yihahdo watero indo eh, liverpool maxaa is maxaa ka maqan difaac miyay u baahan tahay waxaa leeyahay booska alexander arnold oo kale u baahan tahay in la keeno difaac dhexe u baahan tahay leeyahay liverpool adigaantaada bal cabdullaahi liverpool toddobaadkan guushii ay gaareen maxay ka dhigan mahadsantahay eh, liverpool si wanaagsan u ciyaareen labada kulan ugu dambeeyey natiijo wacanna way gaareen inkastoo kulan koowaad barbare ay la galeen kooxda kubadda cagta ee jelsia oo kulankaas waa laga wacnaa eh, kulanka ugu dambeeya jelsia saddex gool eh, liverpool aan idhaahday saddex gool iyo gool ayay kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta ee banamood oo kooxdan eh, liverpool redkaar ay qaateen mm. xidigooda qadka dhexe macalister redkaar qaatay si wacan u ciyaareen saddexda afka hore ka ciyaareysa kooxda kubadda cagta liverpool innaba caadi maahan eh, diego jota mohamed saalax sidoo kale xidigan eh, louis dias si wanaagsan u ciyaareen waa saddexda afka hore ee looga cabsi badan yahay e b lka ayaa oo si wanaagsan ayayna iskula qabsadeen oo xidigo oo mar hore isla ciyaaraya ay ahaayeen qadka mm-hmm. dhexe liverpool waxaan ognahay inay faarujiyeen fabinho sidoo kale eh, jordan henderson oo ahaa laba xidig oo raacashadooda aan caadi ahayn labadaas xidig ayaa kooxda ka tegay eh, kooxda waxaa kusoo biiray eh, daniel sobashlai xidig ay ka keeneen kooxda kubadda cagta ee arbi lisburg sidoo kale waxay keeneen alex macalistar xidigii ku guuleystay koobkii adduunka una ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee brighton hafan albion qadka dhexe ee liverpool laba xidig oo aad u wanaagsanay keensadeen dabcan inkastoo la leeyahay eh, eh, fabini iyo henderson raacashada badan ay raaca jireen aysan lahayn labadan xidig laakiin eh, waxay ku wacan yihiin boosas kaleeto dagala marka sideedaad sidoo kale eh, daniel eh, somashlai wuxuu ku wacan yahay dhaqaaqa sidoo kale dhiibista iyo kubad abuurista aada ugu fiican yahay eh, sidoo kale alcas macalister lambarkii tobanaad ee xulka qaranka argentina ka ciyaaray aada u wacan yahay runtii waa xidig dhaqaaqiisa fiican yahay kubad dhiibistiisa ay fiican tahay waxay kaloo keeneen xidig la yidhaahdo weltro indo xidig jaban ayay soo gateen mm. oo u ciyaaray stuttgard xidig wanaagsan waaye runtii si wanaagsan u ciyaaraa qaab ciyaareedkiisa waxaanaba caadi ma ahan eh, xidigan waxaa leeyahay haddii kooxda uu la qabsado wuu buuxin karaa booskii babina eh, ayaa leeyahay lambarka lixaad oo ka ciyaaraa liverpool waxaanu ognahay eh, rashko hore waxay u doonaysa moses gazedo gebi ahaanba ayaga oo u dhowaa oo lacagti dhiibeen qarashkii loogu talagalay oo lacagti heshiiska lagu burburi karo milyan dhiibeen ayaa xidigii soo jeestay wuxuu yidhi mar raba liverpool kuma biira ayuu yidhi marka eh, liverpool wuxuu ka doortay kooxda kubadda cagtay jalasiya jalasiya ayuuna ku biiray sidoo kale roma lavia dalbadeen eh, lacagihii qiimihii saxda ah, way dhiibeen kontonka milyan laakiin xidig isla roma lavia diiday wuxuu yidhi kooxda kubadda cagtay jalasiyan rabaa marka labada xidig ay rabeen inay ku bedelaan haddii ka faarujiya kooxdooda waxay ku biireen kooxda kubadda cagta ee jalasiya laakiin waxay soo qaateen xidiga reer jaban ee eh, weltre indo kaasoo uh, kulankai haddi ugu dambeeyay ku ciyaareen garoonka anvil ka ciyaaray daqiiqada yar si wanaagsan uu ciyaaray qaabciyaareed wanaagsan uu soo bandhigay liverpool dhexdooda runtii aaday u fiican tahay weerarkooda wuu wacan yahay waxaa laleeyahay keliya booska alexander arnold xidig lagu bedelo ama xidig lagu nasiya in loo helo muhiim waay laleeyahay sidoo kale virgil vandage oo kale kabtanka kooxda xidig kale lagu nasiyo oo difaac kaleeto oo mararka qaar loogu nixiyo kale ee eh, kulamada qaar oo kale loo fadhiisiyo waa in la helo kale difaacyo kale saasoo kale oo aad u muhiimsan maadaama hadda hadii uu virgil vantage ka dhaacmo kooxda kubadda cagta liverpool halisay ku jirtaa oo waxaa ciyaaraya joe gomes conati isfahanka xoogaa aad u liidana markaas eh, tolmante marka haddii la helo xidig vantage lamidoo kale hmm. in mararka qaar vantage asi laisla istaajiyo markuu vantage maqan yaha asiga iyo sidoo kale eh, degaan kale kooxda eh, jo gomes iyo sidoo kale konatonka lala ciyaarsiin karo oo mas kooxda qaadan karo oo nin eh, laleeyahay sidaasoo kale fandaj eh, oo kale ay u baahan tahay leeyahay kooxda kubadda cagta liverpool inay helaan halkaas cilad lee haysta kooxda kubadda cagta liverpool sida kale liverpool way dhamaystiran tahay adigo waana haystaa way tartami karaan xilli ciyaareedkan horyaalka premier league aad iyo aad ugu dambeyntii haddiinu eegno cabdulaahi labada kooxood sanadkii hore ku tarsamayey waa arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ma city arsenal labadii kun ugu dambeysay waa ay badinayey ama ay badinaysayba maxaa ku qiimaysay arsenal labadii bandhig ay soo bandhigeen ay eh, ciyaarayeen sidoo kale mancity iyagu waxaa weeyaan eh, suuqa kaliibsiga weliba ay ku jiraan ciyaartooy doonayaan oo duuku ayaa ka ah oo tijaabada caafimaadkaba laleeyahay waa uu dhammaystiri doonaa goordhow eh, marka labada kooxood isbedel miyaa laleeyahay miya keeneen mise waxaa weyaan sanadkan waa weli waa labada kooxood loo saadaalinaya kuguuleysiga waryaadka bermeliga ashwaa aad tahay eh, labada kooxood eh, haddii aynu ka hormarno kooxda kubadda cagta arsenal iyo sidoo kale kooxda manchester city weli ma jirto kooxo eh, la tartami kara labada kooxood waa labada kooxood ee horyaalka loo saadaalinaya mar kale bandhigooda ka dareemaysaa labada kulan way adkaadeen lix dhibcood ay wataan inkastoo brighton sidoo kale ay adkaatay labo kulan laakiin labadan kooxood ayaa ah laba kooxood ee weli loo saadaali kara ku guuleysiga horyaalka brimier leaga arsenal isbedelo badanay sameysay xil ciyaareedkan arsenal la yaqaanay ee haatan ma ahan ayaa laleeyahay arsenal xidiga badanay keentay kay havertz oo chelsea ay kasoo qaateen hmm. sidoo kale xidigaha ay keeneen waxaa kamid a degland rice xidiga wacan ay keensadeen david rya golaayo bedeli kara aron ramsel oo aada u wacan horyaalka brimier leaga ciyaaray ayay keensadeen marka aaday uu fiican yihin ayaa laleeyahay marka ee eh, dhankan waa iska soo adkeeyeen dhanka goolhayaha sidoo kale eh, kooxda kubadda cagta arsenal waxaa laleeyahay in xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedka ay ka duwan tahay in ay keensadeen difaaca wanaagsanaa oo timber eh, la yidhaahdo oo ay ka keeneen kooxda kubadda cagta ajax walow dhaawacuu soo gaaray lix bilood garoomada uu ka maqnaanayo marka waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta arsenal in dib habeyn badan lagu sameeyey kooxdooda weli waxaad moodaa laakiin in ay ka liitaan dhanka weerarka oo weeryahan eh, garansiya ma jiro oo lagu tashan karo in xolo ciyaareedkiiba uu dhali karo labaatan gool iyo ka badan sida haatanba manchesity ay haysto eh, liverpool qarsaalax ay haysto manchesity ilin haalan qole ay haysto marka ma jirto weeryahan labaatan gool dhali karo jazz haystaan jazz maaha nooc u samaysan weeryahanada dhali kara goolashuu bada laakiin aada u wacan yahay striker wanaagsan waaye dhaqaaq fiican leh waaye mararka qaar kooxda eh, ka fujin kara goolal dhalin kara idinkatiya sidoo kale waay laakiin markii loo fiiriyo haalan iyo maxamed saalax oo kale ma aha weeraryahaano goolal badan dhali kara alciyaaradiisa lasoo dhaafay waxda arsenal waxay ku fakatay eh, xidigaha garabka ciyaaraya oo miishan iyo gool dhaliyeen eh, bukaya zaki sidoo kale gabriel martinele labadaas xidigaa lagu fakado miishan iyo toban gool dhaliyeen garbiya sidaas marka eh, garba fiican west kooxda arsenal haddii weeraryahankaasoo kale ay heli lahayeen arsenal bayd hor istaagi lahayd ma jiri ayaa leeyahay oo arsenal waa laga cabsan lahaa horyaalka bremile eh, inkastoo jas dhaawaciisa uu badan yahay mararka qaar iska dhaawacmaayo kulamada qaar iska maqan yahay haddoo kale dhaawacu ku maqan yahay marka arsenal bandhigeeda aad u wacan yahay arsenal way tartamaysaa garansiyo waaye arsenal xilli ciyaareed kale waxaa laleeyahay waxay u tartamaysaa kuguuleysiga horyaalka premier league xilli ciyaareed kale ayaa laleeyahay eh, maadaama qaab ciyaareedkooda oon weli isbedelin markastoo kulanka ugu dambeeyay qalqal ay galeen oo gooli waxba oo rigoolo u dhaliyay martin odegaard ay kaga adkaadeen kooxda crystal balas laakiin waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee arsenal halisteeda weli wadataa oo weli kubadihii sidii ay u ciyaarayaan tikitaakada dhaqaaqooda aad u wacan yahay arsenal way tartamaysaa ubal waa leeyahay rashkow dhanka kale kooxda manchester city waxaan ognahay in uu ka dhaawacmay haldoorkooda muhiimka ahaa kevin debron kaasoo lix bilood goraamada ka maqnaan doono saameyn badan ay ku yeelan eh, walow aan la xajirin ilaa haatan xidig booska lagu bedelay eh, xidigan kevin debron walow kulanka ugu dambeeya si wanaagsan u ciyaaray will morden oo sameeyey todoba fursadood eh, waxaa ugu dambeeya le debron inuu sidaan sameeyo mm. debrona ugu dambeeya le marka xidigaas waxaan moodaa in uu ka ciyaaray booska lambarka tobanaad in uu hibo u leeyahay will morden waa la weydiiyey waxaa la yidhi ka waran booska lambarka tobanaad oo ku soo baxday si wanaagsan u ciyaarsa wuxuu yidhi tan iyo yarantayda waxaan ka ciyaarayay booska lambarka tobanaad booskaasna aada ugu wacanahay ciyaaristiisana waa ku fiican laakiin waxaa joogo yidhi booska xidiga aniga waaweyna joogo dhahay oo khabiirin ah fernando silva kevin debruna joogo yiri laakiin eh, macalinka booska oo iga ciyaarsiiyo mar walba waa ka ciyaara oo dha marka marka eh, booskaas kalead waxaa laleeyahay eh, wilvordina mas-uuliyadda qaadanaya lambarka tobanaad isku dayay inuu buuxiyo kulanka ugu dambeeyey banooni badan uu gaarsiinayay xodiga la yiraahdo edlin haaland isaga ayaa wax walba sameynaya kulanka ugu dambeeye man of the matchkina waa la siiyey city ilkaya gondogana ka tagay booskiisa waxay ku bedeleen mati cofis xidig fiican waa laakiin ma gaari karo ilkaya gondogan oo ah xidig dhaliskiisa sidoo kale iyo kubadaha haysidiisa aada u wacnaya inkastoo mati cofis uu ku wanaagsan yahay kubadaha box to box laakiin gudaha siduu xidigan ilkaya gondogan gudaha u galay uma geli karaan rashkow marka eh, booska eh, ilkaha gundugan weli xoogaa bay tagayaan walow eh, dhexda match conference uu aad u adkeeyey kulankii ugu dambeeyey kulanka kalabe si wanaagsan uu ciyaaray sidoo kale waxaad moodaa in haatan ay la soo wareegeen jerema duku kaasoo lagu bedelay kooxda kubada xidigii faarujiyey kooxda manchester city riyaad mahares aan ogeyn xidig wanaagsan haddii la dheersiiyo haddii aan la dheersiininba isku mid ahayd xidig wanaagsan oo ahaa garabka soo xaroo jiray marka eh, waxaad moodaa in haatan ay keeneen garab halis badan ayaa leeyahay manchester city mid kamida ah garbaha ugu orodka badan dhaqaaq badan aan soo laabanin agalaasha manchester city inta badan waxaa leeyahay waxa ay dhibsadeen oo ay naceen jagrilish ayaa leeyahay maadaama kubadaha markii la rabo in hore la aadoo kale in uu soo laabanayo oo gudaha markii la aaded maago oo gadaal usoo laabanayo baadbaas uu samaynayo marka eh, city haatan waxay helaysaa xidig aanba soo jeesanayn oo horle u soconaya jiri muduku konton shan ilaa lixdan milyan ayay kula wareegeen walow ay dhiman tahay inuu caafimaadka maro laakiin garansi waaya lamarkoi toonaada loosii ballan qaaday in sii doono kooxda majisity uu xiran doono xidigan jiri muduku majisity difaac kale soo gadatay gavardio la yiraahdo aada u wacan yahay difaacooda ayagoo horey u joogeen stones iyo akanji aake iyo diyaha seyre u joogeen difaacyadooda wuu dhamaystiran yahay laboorta kooxda ka baxay ma tabayaan eh, maadaama ay keensadeen gabardiol wolkar way cesheen eh, haatan heshiiska ayaa gabagaba in laga sixo sidoo kale eh, waxaa leeyahay waxa ay ceshan doonaan xidiga bernardo silva oo kaas la doonaya in kooxda uu ka faaruq ayaa lasdhahay laakiin haatan guardiola ku qancay inuu ceshto oo qandaraas ka sixa guardiola waxaan ognahay in ciyaartooyda badanaa uusan celin oo ciyaartooyda uu fasaxo badanaa oo ciyaartooyda uu yidhaahdo xoraata tahay kooxda doontubir laakiin haatan waxaan ognahay in falsafadiisa u bedelay waxa u celiyey kelwal karo kooxda ku celiyey sidoo kale xidigan kale kooxda ku celiye ee aan ognahay bernardi silva sidoo kale ortego byr muna soo dalbatay wou diiday meel uma socdaanu dhahayo xidigan way joogayaan marka guardiol wax badana iska bedelay in xidigihii muhiimka uu ceshanayo taasaa la ligi karaa marka waxay u horseedi kartaa in weli horyaalka usii tartami karaan bakeetoo kale way doonayaan laakiin leeyahay eh, warar hadda soo baxay in heshiiskiisa ay ka baxeen waxay u weecan doonaan dani olmo sidoo kale valorian wirts oo ciyaar kooxda kubadda cagta ee bayer oo laba xidig oo lamarka tobanaad ka ciyaari kara aad u wacan dhaqaaqoodan uu fiican yahay city xaaladooda isugu toosan tahay walow uu ka maqan yahay xidigii ugu muhiimsanaa kooxda kevin debron laakiin eh, matabayan ay leeyahay maadaama xidiga kaleeto waaweyn ee kooxda ejoan bernando uu joogo ilvorin uu joogo marka eh, kooxda weliba way sii ciyaaraysa lix dhibcood leeyihiin kulanka koowaad way adkaadeen kulanka labaadna way adkaadeen gurigooda ku adkaadeen newcastle ka adkaadeen ma sahlan koox newcastle oo kale inaad gurigaada gool waxba kaga adkaato newcastle sanadan waa anu ognahay eh, qaabciyaareedkeeda sanadka hore eh, waxaay kasoo qayb galeen uefa champions league hadda qayb ay ka yihiin marka waxaan ognahay in koox newcastle oo kale inaad ka adkaato eh, waa guul weyn dabcan kulanka koowaad furitaanka waxay ka adkaadeen kooxda aston villa kasoo adkaadeen newcastle united shan goola kaga soo adkaadeen cabsi weynaan jirtay maqnaashaha debron waxaa laisdhahay kooxda manchester city miya ayagana shan kale laga kacdoon laakiin city badheesho fiican leh ayaan aragnay city oo dhaqaaq fiican leh city oo dhalis badan leh oo dhaliskeeda uusan badnayn laakiin gool goolka natiijada eh, badanaa ee eh, natiijada ay heshay oo ah halka gool ay sugaysay oo saddexda dhibcooda muhiimka ay ku qaateen marka xil arsenal iyo kooxda kubadda cagta Eh, manchester city ayaa kooxa ugu cadcad walow ay soo raaci karta ayaa leeyahay kubadda cagta liverpool oo qaabciyaareedkeeda aada u wacan yahay chelseana sidaan kuu sheegay haddii ay isla qabsadaan xidigahan aan kuu sheegay saddex xidiga qadka dhexe romalavia kazedo iyo enzo fernandes dhexdaas la fadhiisiyo xidigaha sida hadda kubadda ay u ciyaaraan u ciyaaraan oo dhaliskoodan uu bato waxa adkaan doona iyana in eh, horyaalka laga celiyo marka xilciyaareedkana sidaasuu noqon karaa marka rashford guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiyiintan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa xigaan oo la kulan